salma haye sidoo kale galab lamida waayahay yaqaankan waxaan leenahay galab wanaagsan haye galabta hadda waa talaado waa galabtii sheekooyinka ay saaxiibada inoo soo diri jireen sheekooyin hadee qosol badanna waa ii muuqdaan mhm. aad iyo aad galabta talow qofka sheekada ugu qosolka badan akhrin doona noqon doona waa la arki doonaa qof walbii nasiibkiisa wuxuu gacanta nasiibkiisa wuxuu gacanta ku dhigo miya aad iyo aad fariimaha saaxiibada mid mid baanu soo qaban doonaa hadduu ilaahay idmo ilaahay idmo intaan ka gaarno halkaanaan ka akhrin doonaa aad iyo aad waayahay luuley aniga iyo mhm. adiga ujeedaa sheexayne sama sheexaga aw adiga <laughs> galabtii shax ma cabtimiya adiga mayamida ah. kale shaaxa loo waa moogtahay shaax bigeesa iyo shaax cadeesa anaga galabta bigeesa nagal sal maxaa cabtaa wallaahi ma qiimeeyo bishaaxi <laughs> mm-hmm. saaxiibada mm-hmm. sheekooyin fara badan oo inoo soo direen aad iyo aad ayaa galabtan halkan waa aqrin doonaa mm-hmm. waayo bal intaan barnaamijka loo gudagelin dhankiiyo kaalmaha suugaanta daafuurka barnaamijka waayahay maadaama galabtay laba qof aad tihiin haa waa kaa badansanoo kale markay noqoto anu waa tanaasuli jirayba laakin waa tanaasulin anaga hortaa tanaasulna waa lagu garaaba mugta <laughs> maadaama kaa badannahna way buusaya saa isku dhihin oo xaalada jiwga u dejisid daafurkaa lagu siinaa luule dhibcaa iga qaadanaysaa ansaas ma ogeli <laughs> waa ku khasban tahay ani waxaa islahaa maadaamay kaa badan yihiin iyaga wada laakiin fiiriya eh? mhm. marka farsamada lagu daro bareejaana ma kala badin ah. labo mhm. waayahay marka ilaaha inka soo kiin qaaday waasaan ku qaatay daafurka waaya eh, maxaad noo soo qaban waxaan soo qabanayaa mid kamid ah heesihii hore oo ay eh. luuqeeyaan haye magool iyo xasan aadan samatar aad caashaqa ha baayicin caashaqa ha baayicin ganacsanina dee yaa la baayicin handa caashaqa hala dhoodhoora hala ilaaliyo xaqiisa hala siiyo aan ah <laughs> mm. soo dhegeysan العالمين nagamay tegin cadayn karaa uh, kaçan aşığa boyun وحنانيلا إنك تحب قاتان عاشق قبائل بدع أردنا الله aliima qaliif magool waxbaa ka dhacay waa laisku tuurtuurta ma og tahay curyaankaba caga looma waayne <laughs> ayadana waxay tiri mataqaana <laughs> maadaama asaga sasirasho iyo maaragtay in cabsigelin dhankaa ilaahay ahaa wuxuu keena cama ayadana waxay leedahay anigoon caasiyin cabsiha igu gelinine adigoon cuud dhaqan caashaqan ku taabtaan cudurdaar u yeelay ceeb kale Mhm. miyaandhigiceeb kale miyaan dhigceeb oh, kale miyaan dhiginoo kuma rabo bese tiri kuma rabo waxu dhibaataa ma laha mhm. <laughs> waayahay magaol halkaas oh, salmaan su-aal weydiina mm, marka salmaay jacayl iyo lacag kee qaadan lahay jacaylka jacaylki lacag jacayla qaadan lahay mhm. maxaa ku fale laakiin lacagaa ujeedaahay <laughs> adoo lacag ujeedo <laughs> soo jacayl u qaadanaysaa jacayl maxaa ku aad iyo aad laakiin lacagta adaa shaqaysan karo way dhammaan kartaa waa la heli karaa waa la waayaa laakiin jaceylkaa qaadana mar walba jaceyl aggiisa waxaan aaminsanahay mhm. qofka jaceylka eh, aqoonin eh, eh, inuu yahay bo aad iyo aad qofka ah, jaceylka aqooninansas dhaho wuxuu dhaho waa la heli karaa waa la waayaa mm. bikoos adiga jaceylka la heli karo oo la weyn kara meeqa qof aragto jaceyladooda hore mee kuwa kala hadeertaan wato mhm. waa badan yihin soo maa way badan yihiin laakiin jacaylka waa waxa jira horta way hadda jacayl iyo lacag waxa qaadatay jacaylka soo ma luul adiga naftirka <laughs> horta waa jacaylka waa wax fiican kow dheh mm. laakiin lacagtana kasii fiican lacagtana kasii fiican waa tahay sheekadiisa nala tegini aad iyo aad saaxiibada waxay naga sugayeen inaan halkan ka mm-hmm. akhrino sheekooyinka sheekooyinka inoo soo direen iyagoo sheekooyin halkaan nooga muuqdaan midba mm-hmm. midda kale ka daran tahay haye salmaa balgaad ku bilaabena sheekada ugu horeysa sheekada mm-hmm. ugu horeysa noo soo qabo salma sheekada ugu horeysa waa tahay cabdulaahiyo markaana dhankayga haddaa sheekada ku bilaabo sheekadan waxaa inoo soo diray mid kamid a ah dhegeystayaasha oh, wuxuu leeyahay macnaha sheekada wuxuu ku bilaabay mm-hmm. maalin maalmaha kamid mid ah mm-hmm. ayaa laba nin oo fulay ah mm-hmm. midba midka kale ka daran yahay dagaal isku raadsaday macnaha waa isdagaaleen labadooda marka isdagaaleen kadib baa waxaa dhacday marka mid kamid ah inuu dhaho meel baa waxaa ka maqlayaa isdaayooy marka daba waxaa dhacda marka eh, midka kale tuu soo booday kulahaa mhm. wala ani xataa waa maqla dagaalkaasoo kale ka war qof dagaal ad u ballansata ma dhaha isdaayo aan ah meel kamaqlafulay daandaasi yaqaan markuu dagaal galo mm-hmm. waa saasoo kale isu xaliyo wuxuu dhahay meelaa wax ka maqlameel dheera ah iska waxaa ka maqlooya isdaayo weel saasaa lagu kala fur kan kalena isna kama roonayna wuxuu yidhi aan naftirkeega nin codka aan laba xariif oo kula maqlooya isoo gaaraha dhaha laba xariif ay ahaayeen dagaal lama dhihi karay maxaa dhihi karaa laba fulaycabdilaahi waxbaa ka jira saas waa fuloo tahay fulay xoogaaba intaada ka geysanahay lule anaa raacsanayo marka haye sheeko masir haye eh, saaxiibada hortaada u mahad eh, aad iyo aad sheekooyinka kala daran oo xiisaha badan soo diraayaan barnaamijka weyagaa qurxiya aad iyo aad sheekadan waxaa lagu bilaabay marka sheeko qosol badan in aada u xisaab badan ayaa ah. guursaday gabar shaqaysata kadib waxay ku heshiiyeen kirada guriga oo keliya inay iyadu bixiso isaguna masruufka kaleo dhan uu bixiyo maadaama ay shaqayso waxay tiri aniga waxaan ku filanahay kirada guriga laakiin wixii masruufa oo kale nolosha intii kale noo dabar marka iskaalmeyn rabaahe marka labaatan sano kadib ninkii baa dhintay waxayna ogaatay hmm. in guriga kirada looga qaadaya isaga uu lahaa <laughs> ma gurigee labaatan sana kirada bixinays asaga iska lahaa niyo khiyaano badana soomaali ba ninkaas koley ha mar kastoo baahideedu ay badato kirada guriga waxuu dhihi jireen nimankii guriga iska lahaa way badiyeen kirada guriga sax waxaa laga dhigay guriga saddex boqol afar boqol marbur kadambe kirada guriga kusii dari jiray say u keento kadibna iyada loogu xaliyo alor waxaa hadda kadib aaminaad ma leh waxaasla qaybsan hadday imaado ma jirto ilasku <laughs> adkeey waa nilagu adkeena guriga lahaa barmaa dhehe maya mhm. horta guri kiraa moogtahay mhm. ilaaha naga koriye inta mhm. badan ma fiicno laakiin haddee sheekada imaada aan wax kala qaybsano maya kaligaa bixiyaan leeya hadda kadib saa inta liiq <laughs> <laughs> eesahen eh, nolosha inta kale ugu yaraan qabato wax uun mm, haahee waxaa inoo soo qabanayaa shaadiye sharaf iyo weliba mm. maxamed maame heesihii dambo cusbaab ay kamid tahay heeskan waxaa la yidhahdaa hab isa siinay haahee aan soo dhegeysana saas waayahay <laughs> <laughs> helay ku hiloobi kuna haybshay uu haraday hadalkaaga u hamuumay ku haleelay heelistaada isku hawle ku soo hirtay hawmagaga u hiqleeyey uu hilabtay halka joogta u hayaa aman kugu horshay kuwa hanuushay u hankayga ku hogaanshay kuu hamiyey hidaraaca hoygalkeedna kuu haneeyaho naftayda ku hibeeyey kuna hesay oo aman kugu horshay kuwa hanuushay u hankayga ku hogaanshay kuu hamiyey hidaraaca hoygalkeedna ishelo isaganay hambal iyo hadafkeeni ka dhabaynay habisa siinay cabaar haynay taagnay hanbaliyo hadafkani ka dhawaynay habisa siinay cabaar raabta isku haynay habisa siinay Mhm. waa tahay maxamed maama iyo weliba shaadiye sharaf habisa siina cabaar laabta isku heenay waxbaa ka dhacay alaleeya si ugu dambeeyeen qayb ka tahay naxariis gooniya halkaas leedahay qalbiyadaa fariin ku kala qaatay <laughs> maadaama labada qalbi isku soo dhawaanayaan <laughs> aad iyo aad bal markaan goor waxay tilmaamaysaa xilligaan dhegeysan jirnay sheekadii walbahaar adduun dhegeysa Mini kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada qaybta soddoniyo lixaad ee sheekada walbahaar adduuna xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda kulmiye waa fikradii bashiir maxamed kheyre talaas xaguu ka baxay talo maalinta adeer miiska iisii fiila adhaha igu dambeysay maba arkinba adeerna waa igu dhibsayay maxanuunsan yaha maxaa ku dhacalkuu ka baxay o telefoonu ku hadlaya waa ka aye adeer talaash How are you? Uh, I, I am fine. Yes, I am. Ah, okay, you are. You are okay. Talash hadal maxaa kugu dhacay colmi back ah, ah, i know fulus anta walaa talaatana waxaa ah, okay okay okay nasiibkeedma gooni beenan u sheego ee eh. meeshiisa anta badan sumcadaada kusuu ana maraada jirno i togad ay soo raraadisa iska dhaafa maxaa kartaa talaash maxaa kugu dhacay maanta maa ila hadashid maxaa dhacay hadalkayga miyaa dhibsanaysa maya maya khadiijo waxyar isugu macnaha koolan ku jira ah, dibadda dibaddan hadlo xoogaa ganacsiga ii socda waxyar isuga ra-iisul wasaara ah, inyawo aan ah, uladlooya waxyar isuga wasaare inyawo iyo dibad yaa ku baray meeshaana miiska ii ilaalin jirta yaab waay maanta sheekada inta halka intoo ka keenay हाँ you are okay I fine so ku jeestay weel miskii ma joogta oo aadaa sheekadan iga daba ka baxday afkaan aa ku hadlaysa intee ka baratay horta ani afkaan waa ii qarsanay kow dheh maalmahan waa mashquul marka adduunya dii ku rabtansaan waay iridaada kuu soo abaaray marka adduunyadan haddee iisoo doonati ka waranba haddii meeshaan oo dukaan weyn aan ka dhigi ka waranba oo aan bedelno oo dhor iyo maxaa la dhahaa iyo shoobin shoobing dilwugada kabaran waxaa dhan iska dhaafno beenaan sheego ee eh, beentii run alla iga dhigo hay haddii dhaadana wax maaye laakiin iradii ilaahay ma oodna wax ma dhawaa maya ani miiskayga intiisuu ii ahaanayaa ka badan anaa gaaray insha allah haddaba marka aan soo bilaabay siduu ahaa iyo hadda isma lahan maalinba maalinta ka dambaysa wuxuunbaa igu soo kordhayay haddana insha allah mar dhow waan qorsheynaya inaan dukaan weyn ka dhiso lacagaa ii soo aruurtay shoobin qudaar raashin dhar wax waliba inaan keenaa rajeynaya xoogaa adeegiyaa iga dhamaada maalmahan waxaa markaa keen horaa laga dhamaystaa alaabta macaamiisheeda aada u badatay marka ma iisii joogaysa suuqaa kasoo adeeganaya maya maya macnaha waa dadaa iyo xayiran marka shiinasi ay balansan waktiyaa igu socdo shan daqiiqa ii dhimo marka macsalaama jaawe ah waa baxe ba sheekadan intoo ka keena talaashayaab waaye ninkii ilaalin jiraba isaga ma hoonyaayada ii geli jiray allah adduunkaana alla aboo waa lagu dhacay labadooda way gambadeen koodhe anaa walaasha u kaana xabarta islaannima ku gargaar raba hadda walaasha ayaanba noqdee ya suleeq waa naagtaas qaalidna waa ninkaas ma fahante lagu dhacay hadda waxba kuumasoonokuuma soo kuma soo noqonayaane ya hadda xaan qaban karnaa iisha alla wadnaha ay xanuunayo oo gabadhii aan guurkeeda aabbo aan ka dhaadhaciyey ma saas ilaada abaayo ilahan kugu dhaarsha oo aniga i dhacdo oo ninkaas maxaan ku yidhahdaa rabitaan iyo mustaqbal kale hadda run martaa walaalo samiiro samiir horta ana walaalkayaa tahay qawdhan adeer qawdhan oona taakulayn jiro weligayaana ku dhalay ma fahante ma jecli in dhib laguu geysto qof bini aadana oo aan soomaalinimo igala dhexaysana ma jecli insaanoo kale dhibaata ugu dhacdo qof loo qayaa ma fahante hadda waraan kuu sheega xalka ugu dhow ugu dhow ayaan ku siin kara waxay tahay naagta liiraado suleeqo u tegaysa waxaad ka dalbanaysaa guur maadaama aad jeceshin sida ay kuu sheegtay hadday kaa yeesho gabadhaas daacad waayo ku jeceshahay hadi laakiin waxaan ogahay oo inta maskaxdeeda hadda kasii dhex yaroy ayadoo guurkaa diiday oo maya sug xoogaa waxaan si iga maya maya hadday ku meermeeri weysaan ku dhahay meeshaa kaa taabta fiiska mar laakiin ku day guur deg dega weliba just now hadda hadda Ah, ani horta waxaa igu xasuusa dabcan xitaa markaan idhahdo waa ku soo wacaya way meermeereysaa dabcan meermeeriska aaday ugu dheeraysaa laakiin waa inaan u tagaa haddeertaan aan baxaya midda kale baabuurta hadda markaa barafka doon wiilash xaafadan wacay baabuurka bacaadka waa laga bixiy ma fahante waa la riixana xataa waa riixada didadka ibaxa ma jeeda <laughs> maxaa kuu geynaya gaari abaayo ani ma jecel moogta walaalkayaa tahay marka baabuurka bacaadka waa lagaaga bixiy u tag waxaalada walaale macaane ma tahay ha nasooda horta adiga waa i raacebo waa u tagaynaa alla maya maya maya habadan xaala tagan sulaaqo gurigooda inaad tago midda kale walaalka inta iyo aragyo waa ay kala jibiya walaalka waa intaa dhihin oo kale waa ay kala siimayaan kuraas kala mutaqaanid nin nan migu arkan ma facan mid ii sheeg nambarkaada nambarkaada ii sheeg lamirkeyga waa kan haye fiiri ah. hadda muujadaa markaad tagto oo maxaa la dhahaa warka suu tiraado walaalow waa ku barya iyo soo sheeg aniga laftirkeyga meeshaas filnab iyo meeshaas aba aba jaaniska gaadooyaabo ma fahmino muxuu yahay jaaniska gaadaysa adne adaan ku caawinaya walaalkay matiido qaalidan jeclaan inay ka hartaan rabaa marka adaan ku caawinaya ma ogtahay mar si kale oo lacag lagaga qaada naag soomaaliya isku aaminaya xinta ana hay aaminin laakiin gabdhaha soomaalida joogaan badanaa janis waay lacaal soo qaada nin kale lagu biilaa lacaal soo qaada lagu kuraa qaalid ilaa diidaaye ilaan lacagtaan iyo gabadhaan isku rabiye balan waayaan ku shid noqoto adigana howlaha waa in hadda aan ka gaara suleekho weliba aan ku hormaraa guriga wixii dheeraadan anaa kusoo siinaya ballan waayan ku dha qabta labadood walaalkee dambe lama dhacay xaa kartaa anaa kuu nool ha ka baqan waxaas adi babay abay hay hay wallahi gabar walaashay u jeceel horta adeerkii xaaji ciise ilaahay khayr ha maanta ilmihiisii haddiiba aan bartay mid kamida laakin a laakiin gabadhaa suleyqaa maxay ii khiyaantay teeda kale khaalid maalinkii warniyow aniga doqonaanba noqdaba wuxuu igu yidhi ka way ku jeceshahay cid kaleeta ma fiiriso teeda kale hadalka inuu iskeenaya waxaa tusaale kuga ah, maalintii badda aan aadayna imise i meermeerisay imise ii diidi inaan doonta la raaco imise ii diidi in gaariga xitaa ay hore isoo korto waxaa horta inay wax ka jiraan fursadoo dhana ii diidi gurigeeda haddii aan tag maago waxay leedaha hoyo taleefonka haddii aan soo wac maago waxay leedahay walaalahaayo waxay leedahay isoo wacin waal haddeeraan baxayaa gurigoodaan tegaya gaariga horta ragaa iga saara meesha waankaasaa dalcadu yeela waddadaan kuma laaban kare maxaan sameeyaa haa halkaasaan ka leexanaya hadda waa inaan tagaa aan ku ihaadaa in adeer inaan guursadaan rabaa weliba toddobaadkan arooskeenna halkaasoo war iiga baxayaa war yaa dadka yaa dadka halkaan jooga aamini jiray yaa dadka halkaan jooga wax la wadaagi alla ilaahayo alla ilaahayo alla ilaahayo gabadha walaashae khayrsi laakiin guriga horta aan tago guriga aan tago shit shit shit <laughs> ilaahay makuu gargaara haliya mise kafuur kafuura iskuu gamaa ya <laughs> horta wiilkaa meelna waa ka xanuunsanaha meelna waa ka faraxsanahay meel waa ka xanuunsanahayo wiilkan walaalkee ah yaa in hantidiisa la dhacay mobeeladiisa loo wada laxiiso aniga ninka aan jeclaa igu diid walba nin kala dawaala maxaa kaa biilaa ma baxanuunsalayn aan ku dhahay yaa yaa wiilkaana xuubsata kabaran ballan waayaan ku yidhi adigana inaad tii dheeraad kugu dhigo maxaa ku saar suleeqo suleeqo horto yaa fallaarta koowaad waa la helayaan ku dhahayno haddee yeesho yaa fursadaa iiga banaanoo samiirkii guursanaya anigana qaalidaa ii haraay haddee diido yaa samiir banaanku yaalaa qaalid alakayga qaada ana qaalid waa jeclaa qaalid maan ka samri karaa ana qaalid maan hilmaami karaa ligee waa jeclaa jiray yaraanteeda indhaha nin aan kusoo kala qaaday isagaan u jeclaaday ilaahayow ee yeeshaa guurka yaa laakiin haddee diidane inay khayaanooley taa la ogaanaano xaafada ku fadiixee aan ku dhaa markaas <laughs> alla aniga wallaahi guusha adduunkaa jooga ahaan ku dhaha maanta waxaan ku dhahay intaas aynoo joogto qaybta soddon iyo lixaad ee sheekada walbahaar adduun dhegaystayaal qaybtan qaybta xigto inta aan ku kulmayno nabadgelyo Mm-hmm, galabba galabta ka dambayso mm-hmm. xiisaheeda waxaa midba mida kale sii xiisa badan mm-hmm. aad iyo aad lul iyo salmay sheekooyinka dhegeystayaasha ay noo soo direen aad iyo aad waxaaba sheekooyinka la diran baa miiska inoo saaran bal markaan sheekada dhankeyga maadaama labadiina sheeko soo akhriseen sheekada ugu horeeda dhankeyga haddii aan soo qabto waxaa laleeyahay gabar u dhalatay qaaradda afrika ah waxa ay tagtay dalka shiinaha mhm. kadibna waxay isbarteen oo isguursadeen wiil shiineysa wiilkii markay isguursadeen muddo kadib xaaldhaano waxay u dhashay ilmo yar ilmihii yaraa wax yar kadib woo geeriyooday oo ka saqiiray mhm. ehelkii wiilkii iyo dadka meesha jooga gabadhii waxay ugu imaadeen inay u tacsiyeeyaan maadaama ilmihii yaraa ay dhaleen uu ka saqiiray mhm maalintii marka laisku imaaday dadkii oo dhan waa murugeysan yihiin wiilkii ilmaha ka dhinta waa murugeysa laakiin gabadhi mhm. ma murugeysano xaalkeeda waa iska caadi mid kamida ah marka dadka meesha joogaa waxay dhaheen hmm. ilmaha kaa saqiire mana murugeysanide maxaa kaa qaldan oo kugu dhacay markaaba gabadhi waxaa iska soo jirtay hmm weligeeba waan isku ogaa mm. wuxuu jeyno soo saaro mm-hmm. inaysan tayo lahayn wax shinee soo saara tayo malaha tiri maadaama ilmaha aabood shinaas waa tahay gabadha inta badan soo saaraan waxba ma galaano dadka shiinaaska waa dad aad koobiga ugu badan mhm. mobeelaa soo baxaa koobigiisa soo saaraya horoo ka mhm. halaabaa mhm. abaaheelada marka waxay tiri ewalba cunuga shiinaas <laughs> aabuu ahaa waa iska ogaa inuusa gaarayna sheekadan haahee waxaa inoo soo diray dhegeysta la cabdiqani cismaan wuxuu leeyahy waxaan joogaa degmada warta nabadda aad baad umahadsantaa mm-hmm. lena cabdiqani waa inaga qosliyey aad iyo aad maalin dhexdaas waxaan akrinayay mm-hmm. ciyaaryahanka misi aad iyo aad yaa marwadiisa waxay soo qortay reerka waa lagu soo biiray aad iyo aad oo gabar baa u dhalatay mm-hmm. sax marka sheekada inta waxaan sugayay in la dhihi doono misi yani ilmihiisa gabaraa kusoo biirtay malaha eya guri kusoo biiray <laughs> mey guriga soo wixii lalahaa wuu soo biiraydi baan usii fiiriyo yani eygii hore guriga ku shaqayn jiray yaa duqoobay oo ritair noqday cusubaa la keenay marka waxaa lee familka waa lagu soo biiro waa lasii batay eyga dadka lagu xisaabaa waxaan umalaynayaa gabar inay tahay shuqulkeena maa shaqa kuma leheen mhm. laakiin aniga xoola xoola dhaqataana ah, soo ah, haddaa xoolo guri kansana ama mhm. geelka oo kale looda ma xisaabsana guriga waa lagu soo biro ma mhm. dhahna waa xisaabsanaaad yaahay bal markaan saaxiibada mm, waxaa leenaha dhammaantoodba sidaad inoo dhageysanayseen oo sheekooyinka noogu soo dirtoona barnaamijka aad qaybta kaga noqoteen waad ku mahadsantihiin gebigiinba tahay mhm. farsamayaqaankaah iyo dhammaan dhegeystayaasha waxaa saaxiibayaal aadaa u mahadsantihiina gebagabada heesista ugu dambaysa saxibada uga tegeyna salma u salma waxaa soo qabanaysaa waxaan isla soo gaarnay qeybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena marka heesta gabagabada ah waxaan dhegeystayaasheena ugu tageynaa hees ay wada qaadeen nimcaan hilaac iyo sidoo kale ee yurub genyo heesta waxaa la dhahaa wewi jaceyl tani kulankeena kan xiga saaxiibadeena qiimaha qadarinta nag mudan sidaa iyo nabadgelyo naftan waaya badan waxaanay ku tidhi ka dhow day.